على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnay weli kitaabu nikaax fasalkii arkaanu nikaax uu kaga hadlayey waxaan filayaa inaan joognay halka uu yidhi wanisaau calaa darbayni hayibaatin wa abkaar soo saas mahay halkan mualifku raximah ullahu tacaala wuxuu kaga hadlayaa wilaayada nooca maadaama nikaaxi ilaa biwaliyin mooyeen ma asaxayo la yidhi wilaayadu laba nooc bay u qaybsantaa wilaayatu nikaax waxay u qaybsantaa laba qaybood waxaa la yidhahdaa wilaayatu ijbaarin laba maqla luu yidhi idinkii waxbaa idin haysta mikrofoonka haddama la maqlaa marka korin adayal qaado buu baahan yahay laba qaybood wilaayatu ijbaarin iyo waxaa la yihahdaa wilaayatu ikhtiyaarin wilaayatu ijbaarinta macnaheedu waxaa weeye awliyada qaarkood ninka weliga ah dumarka uu weliga u yahay qaarkood buu wuxuu xaq u leeyahay oo asaxaya iyagoon ogolaanin ama aan idan la weydiinin amaba aan la ogeysiinin isagoon la waraysanin oon fasax laga dalbanin ciddii gabadha ahayd ee la meherinayey buu meherku asaxayaa taa keliya ma ahane iyadoo diidan oo mayale buu asaxayaa qaybna waa wilaayatu ikhtiyaarino ninka weli waa yahay taladase keligii kama go-do waa in lala ogaado oo gabadha khiyaarkeeda lama dhaafi karo wannisaau haweenku calaa darbayni laba qaybood weeye hayibaatin garoob iyo wa abkaaran ama hayibaatin iyo wa abkaarin gabdho iyo garoob weeye falbikru gabadha inanteen horay u soo guursan yajuusu lilabi waxaa u bannaan aabbaha iyo waljaddi awowga ijbaaruhaa inay ku qasbaan cala nikaaxi ay ku qasbaan wathayibu gabadha islaamta gabadha garoobta ahna laa yajuusu ma bannaana taswiijuhaa in la guuriyo ilaa bacda buluuqihaa markay qaan gaadha kadib maahane iyo wa idnihaa inay ogolaatoy sheeyadu caddaysata maahane halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu u qaybiyey haweenkii gabadh iyo garoob haddaba gabadh maxay ku noqotaa maxayse garoob ku noqotaa waa masalo ay fuqahada muslimiinta iyo culimmadu xilligii hore iyo haddaba ay aada uga hadleen asalku waxaa weeye markii ilaahay subxaana wa tacaala ay gabadha ilaahay u abuuro wax waxaa jira la yidhahdaa bikaara kan soomaalidu ay tolmaha ay tidhaahda ma aha bikaaraduna waxaa gudaha ku jira weeye oo xiran taas baa bikran loo yidhi oo bikaaradu waxaa xiran weeye walidaalika waa ka yidhaahdaan fuqahadu dhiig kastoo la daadiyaay dandhow wuu u baahan yahay ilaa dama alcadraa'i gabadha bikradeeda dhiigga ka yimid markay jabto maahane oo si xalaal ah hadday ku jabto weeye kaa iyagu waa dhiig la daadiyan oon dandhow lahayn kaasaa jira marka bikaaradu taasaa la yidhaahdaa ayibana waxaa la yidhaahdaa asalku midda ay bikaaradeedii zuushay ee burburtay baa la yidhaahdaa xaaladana culimmadu haddaba inay gabadh tahay iyo inay garoob tahay way isku raacsan yihiin xaaladana way isku hayaan gabadha bikaaradeedii hadday zuusho bisababi jimaacin hadday ku zuusho nin ay galmi iyo xiriir gogoleed hadday ku zuusho ama xalaal ha noqdo ama xaaraan ha noqdee xukumka sharciga ayiba wey xukumka sharcigu mar hadday bikaaradeedii zuusho oy xiriir gogoleediiya galma ku zuusho gabadhaasi xukum sharci ahaan gabadh sayibaa wey ama sida ay u zuushay ha loo daayo ama dib ha loo soo amaamudoo loo talo loo diyaariyo ilan bikhashaaulbikaara waxay yidhaahdaan xuubkani waa wax hadda tibiyan iyo caafimaad ahaan dib loo samayn karo oo la amaamudi kara wey ama dib gabadha bikaaradeedii ha loo soo celiyo ama yaan loo soo celinin marba hadday xidhiir gogoleed iyo fal rageed xalaal iyo xaraam wuxuu noqdaba ay ku suusho sayiba wey hadday bikaaradeedii jirto iyadana waxaa la yidhahdaa bikr baa la yidhahdaa haddii laakiin ay bikaaradii suusho sabab aan intaa ahayn xukmu ayiba ma qaadanaysa mase qaadan maysa labadan kee la raacin masalada waa masale ay culummadu isku hayaan oo maxaa ka mid a ah? waxyaaba ay ku zuuli karto waxay yidhahdaan xanuun xubinta taranka ku dhacay wuu jebin karaa gabadhoo xilligu intuu dheeraada weynaatana muddada badanee dhiiggu imanayo way jebin kartaa waxaa kaloo jebin karaa bootin ama dhacdin gabdhihii hadda banooni waa loo wada dirayo banooni iyo basketbal ciyaara marka la yidhaahdo iyo la yidhaahdo jiim baa lasoo samaynoo jiim baa lagu ciyaari waxyaabahaasoo kale ama meel bay ka soo booday ama meel bay kor uga booday ama sibay u dhacday inay burburto way dhici kartaa waxaa kaloo dhici kara inay ku burburto waxa la yidhaahdo siigaysi ama istimnaha la yidhaahdo istimnuhuna waagi horena suwar buu lahaa iyo fuqahadu ka hadleen haddana suwar cusub buu leeyahay oo jira waana masalo laga yaabay masaa'ilka qaarkood oo la xidhiira baabkaasna markii mujtamaca bii-adan aad joogto su-aal kugu timid inaad la yaabto madaxu ku xanuuna laga yaabaa laakiin meela annagu aan ka nimid waxyaaba aan lala yaabinoo caadi nolosha ka a baa iska jira fuqahadu waxay ka hadleen binasi kutubtooda oo uu leeyahay bikaaradeedu hadday ku zuusho biusbucin gacan la isticmaalay iyo far la isticmaalay oo laga yaaba iyada lafteedu inay isticmaashay hadday ku zuusha yidhaahdeen waxaa la mid ah waxyaabahan toyska la yidhaahdo haddii la isticmaalo toyska waa taqaanaan baan u malaynaya ilaan maanta suuqyadii intay fasaadeen oon riqaaba diin iyo sharci jirin baa xubintii tarakee rag iyo dumarkaba suuqa lagu iibinayaa wax sambalkeed iyo muuqaalkii leh waaa laga dhallinyara ku quslaysaani waxay u qariibsanaa iyo soo maray su-aal noocaa ku saabsan bay ahayd inay diinta dembi tahay qofkii dembi ka weyn ka cararaya dumar iyo ragba inuu waxyaabaha isticmaalo ma dembi baa weyna soo martay mar iyo laba iyo saddexba calaa kulli xaal masalada hadda la isticmaalayaay xukun sharciahaan ma cusboo haddii far la isticmaalay horey looga hadlay xukumkeeda iyo bikaarada ku zuushay maxay noqon in qor iyo geed iyo caag la isticmaalay ku zuushaayey waxba fartii kama duwana fuqahadeenu taa keliya maaha waxyaaba idinku aad la yaaban tihiin oo condoms la yidhaahdo bay afar boqol oo sano ka hor ka hadleen oo inta qayboodee uu noqon kara ka hadleen maskax bislaatay bay ahaayeen markay condomka ka hadlayaan waxay yidhaahdaan haddii ninkii haweentii xiriir la sameeyo isagoo wax ku duubay ma zinaa maxad baa waajibi ma waajibaysa miyaa hadduu guursadoo saa yeela ixsaanii ma noqon mise noqon mayso ma mahru bay ahaan mise mahar kaamila ugu waajibi masaa'ilkaasay ka hadleen markaasay waxay yidhahdeen labaa loo qaybin fuqahada mutaakhiriinta shaaficiyadu haddii uu yahay waxa lagu duubay wax khafiifa oo dareenku ka soo gudbayo iyo wax adag oon dareen ka soo gudbayna hadduu yahay bay ka hadleen hadda condomiska markaad akrido diraasaadka laga sameeyey waa urintii maradii oo qaar khafiif iyo qaar adag intiin wey wax kale maaha tiun baa caag laga dhigay qaabaa farsamana la yar hormariyey qaarna khafiif laga dhigay qaarna la adkey isla maradii ay ka hadlayeen oo haddana si kale loo horumariye wey nolosha waxyaabahan fuqahadeennu horebay u taabteeno waaqac bisil iyo maskax bisil oo maxaa dhici kara sawirata bay lahaan jireen raxmatullaahi calayhim marka waxay ka hadleen gacan la isticmaalo ayay ka hadleen qaarkood waxay ka hadleen qori iyo geed haddii la isticmaalo haddii hadda caag la sameeyo soo yagii un maaha wax kale maaha soo maaha qaarkood waxaan xasuustaa waxay ka hadleen haddii caaji la isticmaalo lafmaroodiga waxay dhaheen haddii intii waxaan xeganaynin laga dhiga la isticmaalo diintu maxay ka qabtaa waa xilli dhowr boqoloo an boqol lix boqoloo sano laga joogo idina waxaad moodeysaan masaa'ilkan fiqiga hadduuba waxaan soo baxo wadaad cusub oo hadda odoroso oo raaraadiya maba u baahna ninkii faahfaahin baabka aada u badan rabaaye risaaladan dictoorade alitisaalu ljinsi bilwasaa'ili ibiyati alxadiida kitaabka la yihahdo ha akriyo waa kitaab ilaa boqol iyo konton beeja waxyaabahaasun ka hadla iyo axkaamta sharciga waxay ka qabtay iyo culimmada hore waxay ka yidhaahdeen marka hadday bikaaradu ku zuusha ama xanuun amaba ay ku zuusho gacan la isticmaalay masalada waa masalo la hayo qolana ay leeyihiin bikradii xukmulbikri bay qaadan sababtoo ah gabadha ayiba ayibada ah waxay kaga duwan tahay waa qof rag soo guursanaysa horeyna rag usoo tijaabisay tani waxaa ma soo arag bay yidhahdeen xukmulbikri bay qaadanaysaa qolana waxay yidhaahdeen waxay ku kala duwan yihiin wujuudu lbakaara bikarati wa zawaaluhaa bay ku kala duwan yihiin gabadhana bikaara way baaba'daye xukmu ayibadi hala raaciyo halkaa waya muranku meesha uu ka taagan yahay alaa kulli xaal mid tiraadaba kuwa laysku hayo haweenku waa gabar iyo garow gabdhuhu waa la guurin karaa iyada oo aan idan la weydiinin way fiican tahay in idan la weydiiyo nabigu markuu calayhi salaatsalaam le walbikru tustamaru buu yidhi gabadha bikradaa waa lala tashadaayo maxaa kaala quman baa la yidhaahdaa markaasay rasuulka ilaahayow gabadha inantii aan horey guur u soo marin haddii weligeeyi ninkaanba kuu guuriyaa yidhaahdo wayba xishoonoo haa afkama soo marin kartee markaas wuxuu yidhi idnuhaa sukuutuha aamuskaasi waa ogolaansho sababtoo ah haddaynan rabin ma rabayn dhihi lahayd laakiin waan rabaaday ka xishootay idankaa la weydiinaya nabigu hale idan weydiiye uu yihi wujuuban maaha istixbaaban weeye waxaa u daliila laba arimood oo kala horaysiyo waxaa u daliila marka koobaad qisatu zawaaji nabiy ala slam bicaaisha nabigu caaisha markuu guursaday lix jir bay ahayd oo lix jir maxaa laga weydiin lix jir baa tala la weydiiyaa abuubakarna tala ma weydiinin curfiga muslimiintuna saasuu ahaan jiray ee xilligii nabiga xataa sala allahu alayh alih wasalam nikaaxaasi iyadoon idan la weydiinin wuu asixi oo nabigaaba caaisho ku guursaday iyadoo diidan oo mar raba lehna nikaaxu wuu asixi oo ijbaarka marba hadduu aabba yahay awowguna waa la xukum ee ijbaarka uu ku qasbi karaa weeye meherka intaasi daahir nas bay leedahay fuqahada shaaficiyaduna halkaasay ku ekaysteen laakiin naska daahirka ee asixitaanka sheegay qaybtiisii dambe bay fuqahadeennu ka tageen ay habboonayd inta hore say u qaateen inta dambana inay u raaciyaan waxaa ka sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam min xadiidi ibni cabaasin radi allahu canhuma waardaahuma wuxuu yihi nabiga gabar baa u timid bikro oon horey u guursanin waxayna tiri rasuulka ilaahayow aabbahay wuu iguuriyey nin buuna igu meheriyey aniga oon rabin oo diidan nabig ala sl l khiyaar baad leedahay fakhayarahaa rasuulu lahi sal slam adaa khiyaarle buu hi ama daa ama fasaq haddaba nikaaxu hadduusan ansixin sida tagaroobku uu nabigu dhihi laha waxba kama jiro adaa khiyaar le buu yidhi maxay khiyaar u leedahay inay dayso sidaa u daysa aabbaheed u meheriyey iyo inay fasaqato labadaba khiyaar bay uleedahay maxaa la fasaqi hadduusan asixin markii hore horta halkaa nikaax inuu asaxay baa ka muuqata gabadhii waxay tidhi aabbahay wuxuu ku teliyo waan iska yeeli laakiin waxaan rabay inay ogaadaan in aabbayaashu keligood aanay iska tashan karin intan fuqahada haddaba fakhayarahaa fuqahada shaaficiyadu bay ka tageen waa sixidii horey ku gaabsadeen fakhayaraha waxay daliil u tahay gabadha iyadoo diidan la meheriyo meherku waa sixi laakiin inay caddayn qorto oy markhaati u yeesho nikaaxa inay ka baxday oo aynan ku jirin oo iyada aynan diyaar u ahayn baa nikaaxii ku burayaayo ku fasakmaysaa intaa dambey shaaficiyadu ka tageen inta horena naska way qaateen amaa garoobtu iyadoon eray cad laga haynin layskama meherin karo haddii la meheriyana ma asaxo waxba kama jiro meher baaila wey nabigeena calayh salaatu wasalaam baa waxaa u timid gabar la dhihi jiray saxaabiyad khansaa bintu judaamin alansaariya waxay tihi rasuulku ilaahayow anigu garoob baan ahay aabbahayna aniga oon rabin buu nin igu beeriyey faradda nikaaxaha wuxuu yidhi waxba kama jiro guurkaas waxba kama jiro waayo wuxuu xadiid kalena ku yidhi gabadha garoobta ah athayibu axaqu binafsihaa min waliyiha haweenta garootii weliga go-aanka kama dambaystaa iyadaa kale oo waxaynan rabin kuma qasbi karo iyadu ninkii ku faykeensatana looma diidi karo ninayna iyagu rabinna wuxuu dooni ha noqdee qasab looguma guurin karo sababtoo ah ragna way taqaanaa horeyna way u soo aragtay haddana way kala garan walidaalika ninkii yaqaana ama baabulqadaa iyo xaaladaha qoysaskiiyo wax badan galay qofka marka ay soo hor istaagtaan isu timaadaan inay gabar tahay inay garoob tahay in badan su-aal uma baahnid su-aal uma baahna walidaalika qaadi shureyx waa kii saddex haweene horaa idinku sheegay ee la keenay ibnulqayimna uu ku soo guurinaya uruqulxukmiya fi siyaasa sharciya qaraainta markuu ka hadlaya qaraain iyo astaamo in lagu xukumo saddex haweenkeed markay dhaqaaqeen wuxuu yidhi niman yo saddexdii baan idiin sheegay haweenkaha mid uur bay lahayd midna inan bay ahaydaan horey u guursanin midna garoob guurdoonay ahayd waxaa la yidhi maxaad ku garatay wuxuu yihi garoobka guurdoonka ah ishay iga dusisay buuri tan gabadhaana korba way fiiri weydoo way foorartay buuri midda kalena yaan lagu arkin bay lahayd oo maraday caloosha kor oga yarhaysay buuri sidii baa laga daba tegey sidiibay noqdeen qaadi shadeexuu sheegay marka qaraa-in iyo astaan baa jirto say gabari u xishooto islaan garoobihii ugama gabato waxay rabta iyo waxayna rabin waayo waxay ku socotana way taqaan waxa ka iman karana way taqaanoo horey waxaan usoo aragtay marka ceel nin galaa laga waraystaaye iyadaa wax laga weydin saa darteed looma gacan dhaafi karo gabadhan laakiin yartiihii maanay araguur wax ka horeeyana ma garanayso saa darteed baa talada inta badan uuduqu iyo waani waahayd weligeeduun gacanta isaga hayaayoo la weydiiyo laakiin awood badan aynan lahayn waayo waxaan maba oga iyadu intaa kadib wuxuu yidhi faslun fasalkana laba arrimood buu ku saabsan yahay arrinta koowaadii haweenka aadan guursan karine almuxaramaatu min annisaa in la yidhaahdo qaybta labaadna waxa la yidhahdaa muhbitaatu اlkhiyaari waxa khiyaarka qofku uu leeyahay ee rag iyo dumarba guurkii meherku dhacay haddii ay waxyaabahaasay yimaadaan uu ka noqon karo xaqna u leeyahay nikaax inuu fasaqdo taasina waa qaybta dambe ee fasalka walmuxaramaatu kuwa abad abidka xaaraamta ah binasi naska qur-aanka arbaca cashrata afar iyo toban wey way ka badan yihiin afar iyo toban laakiin inta qur-aanku sheegay afar iyo toban dumar ah weligaa intaad ifka ku nooshahay guur iyo xiriir guur idinma dhex mari karo waa taxriim muabad ah sabcun toddoba binasabi qaraabtinimiya dhalashay kaaga xaaraanti noqdeen wahuna toddobada alummu hooyada weeye wain calad korba ha aado ayeeye kora ha noqoto hadday rabtee waa usuushii adiga ku dhashay ee dumarka ahayd sina uma guursan kartid talabaad walbintu gabaraad dhashay iyo waxay sii dhaleen weeye ama adaa dhalay ama ilmahaagii baa sii dhalay ama ilmahoodii baa sii dhalay wa in safalad haba hoosayso meel hoose haba tagte ta saddexaadii walukhtu walaal weeye ama walaal aabbiyo hooye ha noqoto ama aabbo keliya ha noqoto ama hooyo keliya ha noqotee walaashaana ma guursan kartid waalkhaalatu habaryartaa weeye waalcammatu eeddadaa weeye wa bintu lakhi walaalkaa gabadhuu dhalay adeerka u ahayd wey wa bintulukti walaashaa gabaray dhashayoo adabti u tahay wey toddobadaas iyo dhalasho nasab sababteed bay xaaraam kaaga noqdeen midnana ma guursan kartid midnana damac guurkaama geli karo intabana qur-aankaa lagu sheegayoo ilaahay baa suuratu nisaa ku sheegay xurimat calaykum waxaa laydinka xaraamtinimeeyey ummahaatukum hooyooyinkii wa akhawaatukum walaalihii wa banaatukum gabdhahaa dhasheen wa akhawaatukum gabdhaha walaalihiina wa cammaatukum eedooyinkiin wa khaalaatukum habaryarihiin wa banaatu lakhi kuwaad adeerku ahaydeen wa banaatu lukti iyo kuwaad abtigu ahaydeen aayaddaasaa lagu soo ururiyey almuxaramaatu binnasabi wanaani labana biradaaci nuugmay hadday ku xaaraanti noqdaan hadday hooyadii ku dhashay qof aan ahayn ku nuujiso hooye ah shan jeerna ay ku nuujiso adiga oo aan laba sana ka weyneyn ama laba sano aan gaarin aan dhaho maa duuna alxawleyni adoon laba jir kuu dhammaystirmin hadday shan jeer ku nuujisa haweenaan hooyada ahayn booskii hooyadaabay kuu geli alummu almurdicatu hooyada ku nuujisay ee nuugmada hooyada kuugu noqoteen ku dhalin iyadana xaaraan bay kaa noqotaa walukhtu walaasha oo min aradaaci nuugmada walaal kuugu ahna waxay kuu tahay iyadana maxram ma guursan kartid wa ummahaatukum laatii ardacnakum hooyooyinkii idin nuujiyey wa akhawaatukum min aradaacati iyo walaalihiinood naaska wada nuugteen caruurtii ay dhashay ama ha kaa horeeyaan ama ha kaa dambeeyaan ama ha kula ekaadaane gabdhaha ahaayee hooyada caanaheeda danbuugay iyagana walaalaha weeyo xaaraan bay kaa yihiin intaa qur-aankaa sheegay in kalena waa jirtaa oon qur-aanku sheegin oon dib ka sheegi doonno waa arbacun afarna bilmusaaharati xididnimada bay ku xaaraan noqdaan reer alxididaan xidid guurna idin dhex marayna afar baa xaaraan kaa noqota kow ummu zawjati xaaskaaga hooyadeed hadda xataa ay kaa dhimato ama aad kala tagtaan waa siday hooye kugu noqotay wey warabiibatu gabadha xaaskaagu ay dhashay ee nin kale u dhashay idaa dakhala bilummi hooyada haddii u galmoodo oo reeraysto wa zawjatu labi aabbaha haweenta uu qabo wa zawjatu libni wiilkaagu iyo ilmahaagu haweenta uu qabo kuwaana weligaaba ifka intaad ku nooshahay isma agmali kartaan walaa tankixuu maa nakaxa aabbaa'ukum min annisaa'i ilaa maa qad salaf ilaadan tafaasiirta saxiixa waxaa ka mida bimacnaa walaa in laga dhigo ilaa maa qad salaf walaa maa qad salaf wixii hore tagay xataa ma sii qabi kartaan ay daahirka aayaddu noqoto marka aabbiyowgin haweenkay qabeen islaan aabbahaa guursaday oo reer u noqotay gadaashii ma guursan kartid ninkii nabiga xilligiisa ala salaam sameeyey ee aroosay islaan aabbihii ka dhintayna waa kii ragga u diray ee uu yidhi ninkaa madaxa ka gooya xoolihiisana khaniimo ka dhigoo qaybiya ninkaa gaalnimu caddaystee waayo wixii xaraanta ee naska ahaa buu sidii wax mubaaxoo sharciga ah ka dhigay oo xaflad iyo aroos iyo u sameeyey iyo weliimo ninkaasi waa hala dilaa la sheegay nabig xilligiisii waxaa kaloo la ilahi subxana wa yidhi wa ummahaatu nisaa'ikum xaasaskiinna hooyooyinkood waa idinka xaaraam bimujarad caqdi uu dhacay iyo meher dhacay gabadhaad mehersatay hooyadeed markaa meherku dhacayba way xaaraan noqon laakiin waa rabaa'ibukum kuwaad idinku soo barbaariseen allaatii fii dakaltum warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum idinku aada barbaariseen min nisaa'ikum ay dhaleen allaaimia ali laatiin muhta ayb warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaaikum allaatii dakhaltum bihinna haweenta aada adigu reeraysatay eed gogol iyo guri wada dhasheen gabadhii ay dhashayna waa kaa xaaraan haweenta aada guursatay haddaba laba qof baa ku xeeran gabadhii iyadu ay dhashay inaad hooyada reeraysatay kaaga xaaraantinimo noqon laakiin meerkii markuu dhacay haddii wixii kula yar qumanaan waayoo dib uga kala firayso gabadha waad guursan kartaa laakiin markaad iyada meheriso hooyadeed meherkaasay ku xaaraan noqotay amaa waxalaa'ilu abnaa'ikum xaasaska wiilashiinu ay qabaanna iyadana idinka xaaraam wey weligood intaa waa inta abadan inaad guursato xaaraamta ka ah ee qur-aanku sheegay intaan qaybta kafriy tobnaad la gaarin qaybo kaloo waxaa jira iyaguna abadan xaraamka ah qaybii ridaaca iyo udhuugmaday ku timaadaayo hadalkiisa dambaan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala qaybana asbaab kale ay ku yimaadaan waxaa kaloo wax ka mida waxyaabaha licaanka markii uu ninkiiya naagta dhex maro ee haweentiisii uu yidhaahda way gogol dhaaftay ama ilmahan ay iyadu caloosha ku wadaa anigu ma dhalin ee laysku qabsado hadday iyadii qiran weydoy inkirto baabu licaam baa furan suuratu nuur lagu sheegay waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati billaahi afar jeer buu ilaahay ku dhaaran innahu la min asaadiqiin inay runtii tahay waana baabulicaam baab inoo iman doono wey markii labadaas mid walba shan jeer dhaarto midna xad laguma laha ilmihii hooyadiibaa loogu abtirin labadan qof ee licaanku dhex marayna ifka hadday labadooda ka soo haraan meher isuma qabto isuma guursan karaan maxram isuma aha sida dadkii kale hadda la soo sheegay laakiin taxriimka muabadkeen weligii la isguursan karin bay tilmaam bay ka mid tahay wa waaxidatun midna oo qur-aanku sheegay min jihati اljamci in la jamciyo la mideeyo oo la geeyo la wada guursado baa la xaaraantinimeeyey wahiya khtu zawjati xaaskaaga walaasheed wey lakiin xaaska hadday kaa dhimato amaad kala tagtaan waad guursan kartaa walaasheed laakiin inta iyada aad qabto ilaahay baa wuxuu ihi waan tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf waxaa laidinka xaaraantinimeeyey laba walaalaah inaad inaad kulmisaan ood reer ka wada dhigataan halkaa waxay culimmadu yidhaahdeen aayaddu hadday tiri laba walaalaa xaasiya reernimo laguma kulmin karo laba suuro oo kaleeto baa iyagana soo gelaya inaad laba gabdhoodoo addoommo aho walaala ah wada yeelato labadabana wada reeraysata lama ogola in gabadh xorahood qabto walaasheedna addoon reer kuwa ay noqotona lama ogola laba walaala ah lama kulmin karo fii xilli listimtaaci kuma kulmaan sidaas wey aayadda sida tafsiirka culimo badanna ay qabaan madhabkuna masaa'ilka uu ka qabo laakiin ka waran awliyada iyaga ma loo ogol yahay laba walaalaa inay wada guursadaan shareecada wax ka baawar weyn oo qur-aanka ka awood badan oo laba walaalaa ah meherkooda wada banayn kara in la wada guursaday weligiin ma maqasheen anugu waxaa arkay oon aqaanaa nin soomaalidu weli ay u taqaano oo qabrigiisa meelo badan looga soo siyaarto oo loo soo safro oo laba walaalo ah wada qabi jiray waxaa la yidhahdaa soomaalidu ninkaa saddex jeer buu dhashay ba yidhahdaan magacaabi maaye ninkii qisada yaqaana fahmiye saddexda qabiil ee soomaaliya iyagu u haysta haddaynay u waawen yihiin buu marna kan u dhashay wuu dhintay kan kale u dhashay wuu dhintay kan kale u dhashay wuu dhintay bay yidhahdeen halka waxaa looga jeedaa fadligiisa bay qolo walba rabtaa inuu u nasab sheegto ay ku gaadhaan sidaas waxay sidaas tahay gabar buu qabay way umushay tii ka yarayd baa loo soo diray jiiraani baa ii meheriyey buu yidhi iyadana wuu ureeyey wiilkay ku curtay dhashay baan mambaasho wada deganaan jiray waan aqaanaa wiilkii ay gabadhii war waa sidee markii la yihine jilaani baa ii meheriyey jilaani soo ka dhintay maaha laakiin waxaa isweydiin la horta gabadhan reerood jilaani walaayadeeda yaa siiye horta isagoo loga dhigay sheekadu sheeka beena weeye jilaanina muuna arag jilaanina xukama yaqaan jilaani wau meerinini waa ninun fastakhafa qowmahu fa ataacuuhu inta saasay dadku ahaayeen dadkaa la maska xaday caqligoodaa la maskax fudaydsaday iyaguna wixii bay aqbaleen fastakafa qowmu waa yahay baa laleeyahay waan tajmacuu bayna lakhtayn qur-aanka yidhi warkaa wadaadku yidhi jiilaani baa ii meeriyey baa ka awood badan haddana ninkaa mujrimka ah baa weli la siilayahay laba walaalaa wada qaba ee ilmaha ka wada dhalaya ba haddana weli laleeyahay soomaalidu qabiil walba barakaysta isku tirtiruu rabaa marka qur-aanka iyo sharciga wax ka weyni ma jiree waxayaan madaxa iyo caqliga laydinkaga xadin waxaa fuhaada sheekadaana ayaan laydiin sheegin walaa yujmacu laysuma geeya guur bayna almar'ati haween iyo wacamatiha eedadeed waayo intay isku masayraan bay raximka iyo xiditinimadoodii gu iyo qaraabtinimadoodii walaa bayna almar'ati haween iyo wakhaalatiha habaryarteedna tani waa nas xadiioo bukhaariya muslim ah ee aayad qur-aana ah ma aha nabiga laakiin cala salaam wuxuu rabay laa yajmacu bayna almarati wa camatihaa walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa labadaa midna la iskuma daro bukhaari muslim baa nabiga ka wariyey sala allahu alayh alih wasalam wa yaxrumu waxaa xaraam ah min aradaaci nuugmadana maa yaxrumu wixii xaraam ahaa min annasabi dhalashada toddobadii dhalashada xaraamta ka ahayd ereygani waa nasu xadiii weeye jumladani oo nabigu yaxrumu min aridaaci maa yaxrumu min annasabi waa xadiid saxiixaho bukhaari iyo muslim iyo kayrkoodba ay wariyeen day ku dhashay intii iyada dhalintay ku dhashay darteed xaaraan kaaga noqon lahayd baa hooyo kale hadday ku nuujisana intii iyadoo ku dhashay kaa xaaraan noqon lahayd baa kaa xaaraan noqon iyadu waa kaa xaaraam wixii ay dhashay waa kaa xaaraam walaasheed waa kaa xaaraam hooyadeed waa kaa xaaraam waxaa kaa xaaraama waxay habaryarta u ahayd ilaa aakhirihi kuwa horto mahabreen baatiin soo kuwa xaaraankaa marka nasabka toddobadii usuusheedana waa kaa xaaraam furuucdeedoo dhanna waa kaa xaaraam furuucda labadeeda aabba ay dhaleen aabbaheed iyo hooyadeeda ay dhaleenna waa kaa xaaraam waayo iyada iyada aabbaheed gabadha uu dhalay habaryartaabay noqon tay ay hooyadee dhashayna habaryartaabay noqon intaba haddaba ninkiina waa sidoo kale haweentaas ku nuujisay xilligay ku nuujinaysay ninkii qabayna aabbu kuu noqon oo abuuka min aradaacati buu noqon waana tay fuqahadu u yaqaanaan labanu diri labanu diri waxaa la yidhaahdaa hooyada caanaheeda nuugtay ninkii qabayaan aabbaha ahayn baa la yidhaahdaa oo iska adeerka ah isagana waa aabbaha booskiisuu tegey walidaalika caaisha radi allahu canha haween baa nuujisay ninkii haweentaa qabay walaalkii baa guriga ku soo garaacay markaasay diidday inay ka furta ilaa nabigu yimaado nabigay tiri ninkii hooyadii i nuujisay ninkii qabay walaalkiibaa ii soo garaacaye miyaan ka furi karaa markaasuu yihi haa waa camuka min aradaacati adeerkaa wey sidii adeerkaa aabbaha la dhashay buu adeerkaa u yahay aabbahaagii kale caanaha la dhashay saas darteed kii gabadhii la dhalatay aabbaha caanaha ku nuujiyey hooyadii xaaskiisu ku nuujisayna waa eedada eeddadaana ma guursan kartid yaxrumu min aridanci maa yaxrumu min annasabi masale aan ku soo khatima masaa'ilkaas dadkii hadday u qaybsameen haweenkii labo intaa la sheegay iyo inta kaloo ku xalaalaho wauxilla lakum maa waraaa daalikum an tabtaguu biamwaalikum la yihi hadday isku qasmaan maxaa la samayn masle fuqahada ay ka hadlaan ida khtalaa annisaau suwarka ay ka hadli jireen fuqahadeennu waxaa ka mid a haddii magaaladu dad maxsuuroo kooban joogaan lana hubo qof maxaarimtaadii ah ku jirta laakiin lagama yaqaan inagoo da suwarkaas siday ku dhacaan waxaan ku fahmi karnaa oo kaleeto aabbahaabaa askari ahaa marba meel baa loo bedeli jiray isna waa guur badnaa meelahan gabadhu dhalay inay joogto aad og tihiin laakiin tay ahayd ma garanaysaan ama dhinaca annaga nagu soo leexi wadaadado wadaad ziyaaradiisa urursadu ahaa reerkuu tagabana gabadh baa lagu dari jiray ilmuhu meesha ku dhalayo wuu iska tegey xogtana wuu ka dardaarmay reerkaasi iyo tuuladaa gabaraan dhalay baa joogtu yidhi adugu gabar ma ka guursan kartaa maya ilaa aada hubsato sababto taad guursa dhahdaba iyadii bay noqon kartaa soomaalidana qisooyin iyo sheekooyin laba walaaloo ishukaansaday iyo oon isgaranaynin iyo sheekooyin bay sheegaan calaa kulli xaal hadday xaalaal iyo xaaraam isku qasmaan asalkiibaa mas'alada loo noqdaa asalka waxani ma xaraam buu ahaa mise ma ahayn xiriirka gogoleed waxaa la yihahdaa alaslu fi labdaaci alxurma waxaan sharcigu banaynin oo dhan xaaraan wey haddii qoladii abshir bacad la sheegaya adigu aada noqoni baab kala wey qolada waa taqaana sooma cidi kama boobino way banaan tahay markuu leey hadday baabkaa kula gasho waa ibaaxiyiinta iyo baabkaa kala wey laakiin asalku gabadhaan si sax a ah loo ogeyn inaad guursan karto ma guursan kartid intaa kadib wuxuu usoo gudbay musbitaat khiyaari waxyaabaha khiyaarka suga qofka labadii qof ee isguursaday baa mid midkood ceebi ku soo baxday wa turaddu lmar'atu haweentii waa la soo celiyaa bikhamsati cuyuubin shan ceebood haddii laga helo ninkana shan baa lagu soo celiyaa biljunuuni gabadhii lagu siiyey laguu meheriyey markii caawa guriga laguu keenay waaba waalan tahay big weeyaba reedha ruuxa waanan idiin keenteen muxuu yahay waljudaami xanuunkan judaamka la yidhaahda ee jirka intuu badela googooya baa ku dhacay ee dadka la karantiilo walbarasi jir cadaad baa ku dhacay baraska xanuunka la yidhaahdo saddexdaa saan arki doona rag iyo dumar midkii laga helaba ka noqo guurkii waa asaxaysaa gabadhiina ninkii haddii loo keeno saa waalan baa ridda looga soo geliyey ama baras qaba ama cudur judaana qaba waxay dhahdeen waxaa looga qiyaasanayaa amraad iyo cudurada xunxun ee nufuustu aynan aqbali karin oo dhan qofkii qaba qofba qofka kale waa dhihi karaa bas halkaa inoogu joojiyo sheekada inoogu xir kadibna fasaq buu aadi karaa laba ceebood oo rag iyo dumarba galana waa guurku hadaf buu leeyahay guurka sidiisaba nabigu markuu lahaa man istaaaca minkum lbaata falyatazawaj u cileeyey sababta loo guursanaya maxay tahay fainahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarji faraji maaha aqadu lilbasari isagaa indhahaaga inay laabtood ururiso oodan gabadhii meel martaba isha la raacin guurkaa laga hela oo marka aada guursato wax ku waalayood meelaha la fiirfiirisay ma jiro waaxsanu lilfarji farjigii iyo shahwadiina waxaa tii xaaraan tahayd kaa deeqa mid xalaala inaad hesho haddii labadii midkood ku dhacda xanuun ama cudur laga helo aan waxbaba suuragalahayn aan waxba la kelinayn meeshiiba jugjug meeshaada joog hadday noqoto dumarkana labaa ku dhacda raggana labaa ku dhacda dumarkii waxaa ku dhacda waradqi meeshii xubintii tarankaba inuu hilib ka soo baxay oo xihan tahay hilib baaba xihayoo meel wax laga doonto male ama walqarni laf xubinkii tarankoo xihan oo ama lafi xirtay ama hilib xihay maqsuudkii hadafkii guurka asaaska ahaa ee icfaafu nafsi iyo shahwadii gudashadeeda si xalaal ahayd suuragal maaha marka meeshaa dee maaa laga joogo iyo hadafkii oon la xaqiijinaynin wax macnaa male waxaa lamida wayuradu rajulu ninkana waa la celiyay bikhamsati cuyuubi biljunuuni wاljudaami wاlbarasi iyo laba kale oo xibinka taranka la xiriira wاljabbi inuu go-an yahayba waagii hore dagaalada soomaalia soomaalida dad la dagaalamaan waa la isgoyn jiray ninkii caawa gabadhii markii loo keenay waxbaba kuma yaallaan isagoo ku yaala oon tabar lahayn baaba nabiga looga dacwo jiray sal sal slam nabiga gabar baa u timid kan dambayse u dhowni aadibdhigo waljabi ninkii waa go-an yahay de gabadhii cifatu nafsi iyo xaajada shahwadeedii inay gudatay u baahnayd waxbaba meesha ma yaalee faaqidu shay laa yucطihi soo maha ninkaasoo kale gabadhu inay alaabteeda qaadato xaq bay u leedahay reerkoodii iska aado oy tiraadee ninka warqadayda halayga keeno waxba meesha kuma haya laba walcunnati inuu ninkii cinin noqdo jabiguna waaba go-an yahay xubinkii taranka ama qayb baa go-anoo waxa soo haray wax wax qabanayo hawl iyo baahi dabooli kara maaha cunnaduna xubinkii taranka waa ku yaalaa laakiin calal manaa kama duwana waay dhaqaaq iskuma hayo dhaqaaq horo malaha nabi alai salaam waa kay u timid gabari rifaacat alquradii baa qabi jiray way kala tageen saddexdii dalqadood baa u kala dhammaatay nin bay guursatay cabdiraxmaan ibni zabiir la yihahdo zubiir ma aha ninkiibay de waxay aragtay de waxaa meesha waxa la taaban karaba oolin nabigoo cumar iyo abubakar iyo la fadhiya sal slam bay u timi rasuulka ilaahay way dhegaysay tiri ninkaasaan wada joogi jirayoo waynoo kala dhammaatay kadib ninkaasaan guursaday ninkana meesha waxba kuma haya bay tihi intay marada saa u qabatayba waxay tihi wallaahi maa macahu ilaa milu hudbati thawbi maradaasoo kale way tii jiraaca meesha waxa yaalla cumar iyo way canaanteenoo daa yiri gabadha markaasuu wuxuu yiri daadna odaygii horaad u xiistay sooma laa xataa taduuqii cusaylatahu wayduuqa cusaylatak ilaa xiriir gogoleedoo la taaban kara inuu dhex maroo isdhandhamisaan kii hore lama ogola marka ninkii cunno haddii lagu soo eedeeyo maba isdhaqaajinayaba warwareega warwareega waxbaba ma hayaba dhaqaaqiya nuuxsi mabale hadii hadday noqoto isagana de gabadhii cifatu nafsi iyo baahideedii wax daboola meesha maba yaallaba halkaa waxaad ka ogaateen guurka ahdaaftiisa waaweyn waxaa ka mida ah baahida dareenka shahwada nafta in si xalaala lagu daboolaa ka mida ah. wa min hunaa fuqahadeenna qaybo ka mida ah waxay ka hadleen gabadha ninka marka loo guurinayo in gabdhaha erarkaa duqeyda waaweyn laga daayo kutubta kale haddaan tagno baan masaladaa ka hadli doona haddiyaan la yihaahdee fuqahada qayb baa ka hadlay qaybo badan baa masalada fuqahada ee ka hadlay raxmatullaahi calayhim jamiica calaa kulli xaal arrintan ceebaha in laysku celinayo labay culimmadu u dariishadeen marka koowaad aahaar cumar iyo cali iyo ibnu cabaas laga soo guurinayo bay u dariishadeen marka labaadna waxay dhaheen guurku waa ulfo iyo isuduman iyo kalsooni iyo laabsami iyo isjacayl wey qofba cudur balaaye ah hayood ka cararayso meel kulama noolaan karti rag iyo dumarku dooni ha noqde guurku midda labaad hadafkiisu shahwadii iyo dareenka nafta intuu meel xun kula geli lahaa xalaal ku guda wey haddaadan waxaad meesha u timid lahaynba aduusan ninku waxba isku haynin gabadhu gurigoodii meelay seexatana kamayna waayin waxay cuntana maynan waayin aradna aradna ma soo qaxinin oo aradbax mayna waayin baahi guur bay lahayd hadday ka weydo wax kale inay raadsatay xaqu leedahay isaguna waxaan mas-uuliyad iyo kharash iyo biil iyo uma qaadin inuu sariir keligii galgasho isagoo baahidii guur qaba weli wuxuu u qaaday xilkaasoo dhan kulayl iyo arin kaloo xaaraan uu uga baqayo naftiisa inuu ku badbaadiyo hadduu intiiba waayo muxuu xil culays iyo nafaqaad iyo waajibaad u saaraan hadday hal dhacdo baa inuu masaladan ku lamaan markay sidaa noqoto ee fasaq tago gabadhii maxay leedahay laba xaaladood bay noqon haddii sidaa lagu kala tagoy ceebtaasi timaado iyadoon xiriir gogoleed waxba dhexmarinna la kala tago meesha waba layskuma laha nin walba halkiisii u nabad qabaa haddiise ninkiiiyo haweentii xiriir gogoleed dhexmaro markaa macnaheedu dhibku xagga ninka kama socdee xagga haweentu ka socdaa xanuunka iyo baraska iyo iyadu hayey wuxuu yihi berina iska fasax bal caawana ka muraadso meherkeeday leedahay falaha lmahru bima staxalla min farjiha banaysashadu banaysta xalaalaystay meherkeeday leedahay isagana meherkiiyu u dooran cumar radi allahu canhu aarkiisu wuxuu leeyahay nin baa u qariyey ninkii u qariyey buu qaanki wixii kharash kaga baxay ninkaa dushiisa weeye ninkaasuu ku leehay ninkaasuu maxkamad keeni ninkaasaa xoolaha looga qaadi waxalaalixi gabadhaa kaga baxay ninkaas waayo iyadoo naagu gabarh waalan waxaad qof ugu qarisay ood kharash ugu gelisay khaain musuq maasuq oo tuugaad ahayd wey sidaas baa madhab shaaficiya ahaan madhab ahaan ah waana masaa'ilka qowlka qadiimka ee shaafici fuqahadu ay rajaxeen weysha shaaficiyada mutaakhiriinta aarkaana cumar baa laga wariyay radi allahu canhu ardaa ay fi sadaaqi gabdhaha waxa meherka looga dhigayo caqdiga gabadha marka la guursanayo in meher la siiyo oo loo magacaabo bay xaq u leedahay guur kasta oo la guursanayo iyo caqdi nikaax kasta oo dhacana meher baa ka waajiba ilaahayna wuxuu yidhi wauxilla lakum maa waraa'a daalikum an tabtaguu biamwaalikum inaad ku dalabtaan maalkiinaa la idinku xalaaleeyey haweenka xaaraamta idinka ah wixii ka badan xalaalayntii waxaa lagu xiray in gabdhaha meher iyo sadaaq ay leeyihiin wayustaxabu laakiin caqdiga markuu dhacayo in la sheega waajib ma aha waayo haddaan la sheegin isagaaba iska waajibi wayse wanaagsan tahay wayustaxabu waxaa sunno ah tasmiyatu lmahri maharka in la magacaabo fi nikaaxi caqdiga nikaaxa sunanimadaana waxay u deliishadeen laba arimood marka koowaad dhammaan intii nabigu calayhi salaatu wasalaam guursanayey ama guurinayey caqdi iyo nikaax aan meher la sheegin ma dhicin wixii nabigu waa laasime ee muwaadaba ku sameeyana waxay ka mid tahay awjuhda sunnanimada iyo istixbaabka laga qaato marka labaad waxay yidhaahdeen waliannahu adfacu lilkhusuumati hadhow isqabqabsi iyo murankana tanaa badbaado badanoo marka horeba haddaad ku heshiisaan waxay noqon laba cayriinka ku heshiisay bisaylka isuguma timaadaa layidhi raashinka oo cayriina labadii ku heshiisay qaybsata bisaylay isku dagaalaan isku qabsadaan maba dhexmaraba laakiin haddana caqdigii qur-aanku wuxuu sheegay inuusan amarka lays amrayee sadaaq samee iyo kan samee la leeyahay uu istixbaab yahay oy bannaan tahay in caqdigii uu dhaco isagoon meher la sheegin haa iyo maya toona ilaahayna qur-aanka waa ka ku leh laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaaa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida idinkoon waxbaba u qadarin haweentii haddaad kala tagtaan dembi ma aha mar haddayna dembi ahayn way bannaan tahay amarku haddaba markaa in la sameeyo ahi istixbaab iyo sunnu noqonaya haddaba maharkii gabadhii laba mid saddex mid unbuu ugu waajibaa sida uu mualifku inoo sheegi doono <clears throat> fain fain lam yusama haddii aan la magacaabin saxa alcaqdu caqdigii iyo meelku waa asaxayaa nasan wa ijmaacan sidaan bayna fuqahada muslimiintu isku wada raaceen oo ku ijmaaceen wajaba almahru maharku waa waajibaa markaasaan la magacaabin bialaaثati ashyaaa saddex mid buu ku waajibayaa marka koowaad an yafridahu اzawju ninku inuu qadarooga xukumo calaa nafsihi naftiisa abcan gabadhuna ay aqbashay ogolaato intaasaan kaaga dhigayaa meherkii inuu yihahdoy ogolaato taasi wuu ku asaxaa meherkii intaa uu qadaray iyaduna ogolaatay baa waajibaysa talabaadi aw yafridahu alxaakimu ama qaadi uu xukumo oo yidhaahdo gabadhan meerkeeda intaasuu noqonaya taasina meerka waa ku waajibaa waxay yidhaahdeen waxaa asal u ah gabadhii nabigu u timid calayhi salaatu wasalaam ee nafteeda rasuulkii u hibaysay markaasuu wuxuu yidhi anigu hadda xilligan guur iyo haween uma baahni nin bay rasuulka ilaahayow haddii aadan adigu aadan rabin anigaa rabe gabadha igu dar buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi orodo waxaad soo raadisaa waxaad meher uga dhigta soo raadi ninkii mudduu maqnaayo uu soo noqday waxba waan soo waayey buuri waxaan meher uga dhigo fara kuma hayo markaasuu nabig war orodoo soo raadi faraati bir aan ahan noqdee orod wax soo dayday waa soo daydayayoo isna waa soo waayey wuxuu yihi xataa faraati bira ma heli karo markaasuu yihi maxaad taqaanaa qur-aankaan aqaanaa buuri qur-aanka inaad bartaan kugu guuriye nabi calaisalaam halkaa adaba nabigu gabadhii idan ma weydiinine bixukmi alimaamati walwilaayati buu isagu go-aamiyey oo meherkeedii qadaray halkaa waxaa laga gartay aw yafridahu alxaakimu halkaasaa la cuskisiiyey aw yadkhula biha ama gabadhii inuu galmoodo uu reeraysto oo xaasaysto markaa kadib fayajibu waxaa waajibaya mahru lmili iyadoo kale wixii meher u noqon jiray baa waajibi iyadoo kale maxaa lagu meheriyaa see baa loo qadariy oo loo ogaan fuqahadeenna shaaficiyadu qaaciday bixiyeen shaa madhabkeennu waxaa weeye meherka waxaa la tixgelinayaa dadkii ugu dhowaa ee dumar ahaa oo qaraabadeedii iyo xigtadeeda ahaa gabdhaha walaalaheeda laga bilaabi kuway eedadiiyo habaryarta u tahay baa la marin haddii intaasoo dhan la waayo waxaa loo tegi maxaarimteeda habaryaraheed iyo eeddadeed iyo baa la aadi wixii ugu badnaayee lagu meheriyey baa horta meel la dhigi kadib baa qiimayn loo soo fadhiisan dadkii gabadhani waxay dheer tahay oo ama caqliga ama quruxa ama aqoon ah oo ay dheer tahay ma jiraan siintan loo kordhiyo waxoogay loogu daro mise kuwan way ka wadeer hoosaysaayo waxbaa si ka oo sibay haddi meel uga tahay si intaa looga dhimo bay dad caadiliina fiirinayaan hadday dadkii ka wada wada dheer tahayna intoodii baa kor looga yarqaadi hadday ka yaraa hoosaysana hoos baa looga dhigay hadday iyagii uu ku dhex jirtona intaas loo badan yaha loo dayn qaabkaasaa loo qadarayaayo loo tixraacayaa xaqa isku qabsigiisa bay culimmadu yidhaahdeen ma gabadh baa ma garoo baabaa saamayn yeelan gabarh ma xoolay haysato xoolaa lagu guursaday mise xoolo ma haysaninoo iyadaa la biilayaabaa qayb ka qaadan waxyaabo badan baa qayb ka qaadanaya oo wixii sifaadka markii intaa lasoo soo ka qayb qaadanayso waxay yidhaahdaan sifaadka iyo tilmaamaha loogu xishiye lagu guursada gabarh int hadday iyaga intii hore wax dheer tahayna waxbaa loogu dari hadday wax ka dhiman tahayna waxbaa laga dhimi halkaasaa mahlulmatliga marka la tix raacayo loo raacaya masaladaas mahlulmatliga saa in la yidhaahdo haweenkaa la eego asal sharciga ma leedahay nacam haa abu daawuud iyo ibnu maajah iyo keyrkii iyo tirmidi waxay wariyeen min xadiidi ibni mascuudin radia allahu canhu wa in la weydiiyey gabar nin mehersaday aan gobol la gelin meherna u magacaabin baa ninkii geeri ku timid gabadhii maxay leedahay baa la yidhi wuxuu yidhi laha lmaharu lahaa maharu nisaa'ihaa wa calayha alcidda marba geeri hadday timid ciddadii arbacata ashhurin wa cashran bay geli haweenka reerkeeda meherkay lahaydna meerkii lagu meerin jirina waa la siin ibn mascuud markaa waa ijtihaaday waxaa istaagay nin macqil ibn sinaan alashjaci la yidhaahdo wuxuu yidhi waxaan markhaati ka hoon ku dhaaranayaa in sida aad xukuntay tan oo kale lafteeda gabar annaga naga dhalatay reer ashjac oo birwac binti waashiq la dhihi jiray inay sidan oo kale ku dhacday oo nabiga loo keenay oo nabigu sidaad xukuntay uu xukumay waxaa la mascuud weligii maalinkaasu ugu farxay oo kale uma farxin masaladii uu ku ijtihaaday baa naskii nabiga xukunkiisii waafaqsan sal arrintaasoo lagu farxay haddaba xukunka nabiga ee waafaqay wuxuu ahaa lahaa mahru nisaa'iha haweenkacay ka dhalatay meherkeedoo kaley leedahay maadaama waxba loo magacaabin halkaasaa mahrulmaligana asal u ahoo loo dariishaday oo culimmadu ay geliyeen raxmat ullaahi calayhim walaysa ma ahaanin liaqali sadaaqin maharka kan ugu yar walaa liakarihi kan ugu badan xaddun xad go-anoon la dhaafin karinna ma laha xad aan laga yarayn karinna ma laha amaa xad aan la dhaafin karin inuusan lahayn waa nas iyo ijmaac ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wa aataytum ixdaahunna qintaaran midood haddaad mahar u siiseen maalbadaan xad looma yeelin waana itifaaqu fuqahaai in xad akaru lmahri aysan xad lahayn laakiin waxaa wanaagsan waxay saas tahay inaan aada lagu talax tegin oon la badinin baa wanaagsan nabigana ala slam waxaa ka sugan inuu yihi inna min yumni اlmarأati taysiiru khibatiha wa taysiiru sadaaqiha wa taysiiru maarkii sadaaq sosmino wuxuu ku yidhi wa taysiiru raximiha xididnimada iyo xiriirka in la fududeeyo doonitaanka iyo bixintana la fududeeyo meherka iyo waxa sadaaq looga dhigayana la fududeeyo barakada haweentay ka mid tahay lafdiga kale asixin acdamu nisaa'i barakatan aysaruhunna maunatan xadiidka isagu lafdigaas ma asixin kan kalea ah xasan oo asaxay waxaana cumar ka soo radi allahu canhu wa ardaahu inuu leeyahay war meherka haka badbadinina hadday sharaf tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa gabdhihiisii wax badan ku meherin lahaa waxaasi sharaf maaha midna ogaada oo laba ruuxoon israbin xoolo meheroo la magacaabay iskuma hayaan reer ma dhisaan in wax la magacaabana way fiican tahay in la adkeeyo oo laga badbadiyana way dhib badan tahay nin soomaaliya baa waxaan joogay xilli aanu malaynay dhowr iyo siddeetanki inay ahayd baa gabar buu reerkoodii sida soomaalidii ay dhihi jireen kala soo cararay wadaad mehelinayaan marka meesha anoo imid baan la soo kulmay waxay tihi gabadhii meher maxaa lagaaga dhigaa markaase waxay tihi afartan geela <laughs> afartan warwaran war waan ogahay way ogtahay unaana bixinaynina iskaga meheriy <laughs> iyadoo lafteed magac bay ka rabtay naa wax ka dhim baa la yidhi markaase waxay tihi erey intay sheegtay ninka qabiilkiisii qabiilkiisa yaraha yasaysaay annaga ka yar qabiil fiican bay leedahay reer hebel guurso afartanna ka yarayso suuragal maaha bay tii nin kalena waxaan joogay labaatan kun oo doolarna intaan galbeedka joogay baan la kulmay waxaa ihi maa ka daysay gabarhay labaatan kun isagaba inuusan isiinayni waa ogahaye magacaan ka rabaabay tihi magaca labaatan kun baa lagu meheriyey baan rabaabay tii marka muuqaalaadka saas oo kaleeti guurka unbuu dhaawacaayo xataa gabdhaha raggay guursan lahaa inteed ka keeni buu labaatan kun iyo afartan geela war waxaa naga daa guurkii dhallinyaradii inay ka cararaan bay keeni markii guurku yaraadana gogoldhaafka iyo luuqyo wareegu inuu bato mar kastood guurka adkaysaan zinada albaabo cusub jeexa ciyaalkii dayartii haddaan guurka intii la dadejiyo la fududaynin dariiqyo badanoo xaaraan ay jabsan ninkii magaalada jooga xilli fidadkii ana meelaha mara ama meelaha halkaasoo magaalada ah soo maraana dayar badan oo soomaaliyeed oo dariiq xun hayso oo dumar iyo rag isugu jiro arkay ninkii dhakhaatiirta la sheekaysana dhabanahan buu qabsan waxaa qayb weyn waxaa ka ah guurka xalaasha ee la adkeeyey baa weyn ka ah markii dhallinyaradii guur lagu adkeeyey diin badanoo celisana aynan jirin dareenkii iyo baahidiina ay qabaan ariiqii saxda ah la xiriye mid xun in lagu sameeyo baahida lagu gudo wey kaasi waa qadiyad waalidiinta u taallo intaad guur degdega ka cararayso ilmo wacaliiso irida kaaga soo geli arintaas haloo fiirsado lacalla mar inaan ka hadla laga yaabaa amaa sadaaqa kan ugu yar xad inuusan lahayn xaddaa waxay ula jeedaan fuqahadu inuusan lahayn weeye intaa lagama laakiin wixii maala ama manfacale waa inuu noqdaa inaan xadda ugu yar waxba loo goyn karin nabigaaba yihi calayhi salaatu wasalaam walow khaatama min xadiidin faraati bir ana ha noqdee halkaa waxaad ka garatay wax yar baa noqon kara intaan galbeedka joognay masalada meherku gabadha loo magacaabayo waxyaabihii mashaakilku naga qabsadeen bay ka mid ahayd kuwii soo islaamayey muslimiintu way yaqaanaan tii soo islaamtay markay nin isguursanayaan ee meher sii laleeyahay maxay ti meher muxuu yahay bay leedahay aniga isagu waa isu baahan tahay waxaysaga keligii waxbixi loo leeyahay masaladaa fasiraadeedu wax badan bay naga qaadatay iyo wareer way fahmi leedahay wax isaga waxbixi loo leeyahay maxay tahay sababtu keligii ma keligiibaa guurka baahidiisa iyo dantiisaba keligii baa wada iyaguna reerkooda dee mushkiladda galbeedku qoys ma jiro laakiin waa scabula shirkad wada degan wey ninkii amaagtu scabula waa degan hora idinkaga sheekeeye biilka way isku darsadaan kirada way wada bixiyaan raashinka iyo nadaafada guriga way ku maalmaystaan laba scabula wada deganoo biilka isku darsatay wey saas darteed nin walba dhinaciisa waa inuu isdabara dhaqanka iyadoo taqiinay ninkaa wax walba laga rabaa wilo meher inugu daran weeye waxay ku leedaha hariib wey waxaas maxaad uga jeedaan meher sheega markuu leey waaa watmeher horta sheega inay waxqabsato waxaa ka horeysa horta inuu waxaan jirin aad u qanciso meeshii meelkuu la fadhiyaa dood dheer baad gelaysaan horta markaas waagi waxaan dhihi jirnay wareen haddaad soo heshiiseen intaydan meesha noo keenin wakti hanaga dhumin ka soo dhaadhiciyo usoo sheegoo usoo waramo meel waxa la yihahdaa jiro marka qolana cirka isku shareerayaanoo boqol kun bay leeyihiin qolana waxa yara xataa toban dolar haddii la yidhaahdo maxaa laga rabaa bay leedahay shardiga koowaad waxaa weeye waxaa la barayo qadar waxoogay dhib iyo culays ku jira waa inuu yahay hal aayad bar alxamdu lilaahi rabbiاlcaalamiin keliya bar meer ma noqotay leeyihiin qadarka qur-aanka la barayo qadaraad waxoogay rafaad iyo wax kala kulmaysa waa inuu noqdaa shardiga labaad waxaan la baraya waa in la og yahay ama muddo lagu ogaadaa ama qadarka la baraya la ogaadaa juz suuratu lbaqara laba juz toban juz labaatan juz inta la baraya waa inay cadday haddii kale muddo waa in lagu xadeeyo baabulijaaray geliye bil inuu qur-aanka baro wey marka iyada wax alaale waay doontay sheegatou bari muddo hadii lagu iyadaa go-aaminaysa wax la barayo wayajuusu waxaa banaan an yatazawajahaa inuu guursado calaa manfacatin macluuma manfaco la yaqaanoo la garanayo manfacadii xaj baan ku geyn wey waan ku cumraysiin weeye waxaa ka mida qur-aan baan ku bari xirfad kalaan ku bari kombyuutar baan ku bari af ingiriis baan ku bari xisaab baan ku bari wax cilmi iyo manfaco ah waa lagu guursan karaa fuqahadeena hal masale inaad isugu qabteen marka ninku hadduu haweentii guursado oo meherkii waxaan kaaga dhigay uu yidhaahdo inaan kuu khaadimoon kuu adeego masalada ma asaxaysaa bay yidhahdeen mise asixi mayso inaad gurigaa iska joogto oon cuntadan uu soo kariyo oon dharka soo dhaqo oon soo xaaqo masaladaasaa muran badan fuqahadeedna ka dhacay qolada diidanba waxay leeyihiin manfacadani waa manfaco ka hor imanaysa mas-uuliyaddii ninka saarayd ninku waxay ahayd biilka isagaa laga rabaa